alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wالsalaaةu wasalaamu عlى أشرف الأنbiyaءi wاlmursaliin nabiyina muxamadi wعlى آlihi وصaxbihi وslm أجmaciin allahuma callimna ma yanfacuna وانfacna bima callamtana ونsأlka allahuma alfiqha fi اddiin cashirkani waa cashirkii saddexiyo tobnaad ee kitaabka safiinaة الnajaah waxa uuna ka bilaabmaya kitaab اlxaj saan horayb usoo xusnay kitaab اlxaj waa ziyaadaad ay shuraaxdu ay ku dareen shuraxda ka dambaysay mu'alifka ayaa kitaabkan ku daray intuu mu'alifku qoray waxay ku ekayd kitaabu الzakaa saan soo xusnay kitaabu الsowm waxaa ku daray mu'alif kale oo kitaabka sharxay moxamed nawowi jaawi kitaabu اlxajna waxaa ku daray mu'alif kale oo isna kitaabkan sharxay oo kitaabkiisa ku magacaabay haayat اlmuna waxaa la yidhahda sheekhaas moxamed cali baacaiya adducani sheekhaas ayaa kitaab اlxaj ku daray si uu u dhammaystiro rubuc اlcibaadaat ilan rubuc اlcibaadaat wuxuu ka kooban yahay salaadii zakadii soonkii iyo xajkii afartaas ayuu ka kooban yahay oo cibaadaadkii islaamka ah marka saasuu rubuc اlcibaadaat ku dhammaystirmaya mualifku wuxuu leeya raximah اllahu tacaala faslun wاlxaju xajkii iyo wاlcumratu cumradii waajibaani labadaba waa waajib fi اlcumri cumrigii ama qofka intuu nool yahay maratan waaxidatan hal mar un bay labadaasi waajibayaan walaa yajibaani mana waajibayaan ilaa calىa muslimin qof muslim ah dushii mooyaane muslimkaasoo xurin xor ah mukalafin oo mukalaf ah mustaiicin oo awoodi kara xajkii maca imkaani اlmasiiri iyada oo ay suuragal tahay socodkii xajka loo soconayey wa takhliyati طariiqi jidkiina uu furan yahay oo jidku cabsi aan laga qabin inuu dhib ka yimaado xajka waxa weeyaan rukniga shanaad ee arkaanta islaamka weeyaan waxaana weeyaan arkaanta islaamku sideedaba saddex bay u qaybsamaan qaabka loo gudanaya markii la eego qaar waa jidka un laga sameeyaa oo waa badaniya waxaa weeyaan shahaadateynkii iyo salaaddii iyo soonkii saddexdaa waa badani cibaada badaniya lalahaa kuwana waa cibaada maaliya oo waa zakadii keli ah xoolihii unbay ku waajibaysaa sakadu ka badaniyatun maaliyatun weeyaan isku dhex jirtaa badani weeyaan jidhkan waa laga samayn xoolihiina waa lagu kharash garaynaya waa xajki xajku marka waa cibaada murakaba min albadani wاlmaal jidhkiina waad ka gudanaysaa xoole iyo dhaqaalana waad ku bixinaysaa marka sidaa darteed waa cibaado aad iyo aad u fadli badan waa yahay mualifku wuxuu leeyahay wاlxaju xajkii wاlcumratu cumradii waajibaani waa waajib xajkii cumra waa labadaba waa waajib waa yahay laakiin goormay waajibayaan fi اlcumri maratan waaxida fi اlcumri maratan waaxida qofku intuu nool yahay cumrigu waxa weyaan waa da'du qofkuu nool yahay hal mar unbay waajibayaan oo halkaa mar hadduu qofkii xaj uu sameeyo ama cumro uu sameeyo waa uu ka dhacayaa xajkii islaamka iyo cumradii islaamka mar labaad inuu sameeyo waajib kuma aha laakiin way fiican tahay qofku inuu mar labaad iska sameeyo waa sunno laakiin qofku hadduu ku nadaro xajulislaam wuu sameeyey laakiin mar labaad buu ku nadaray xajkii inuu soo xajiyo ama uu soo cumraysto dee markaa waajib bay ku noqonaysaaye nadarkaasa sabab u ah waa wujuubkaas waaya qofka haddaba xajka markuu markaan leenahay ku waajibayaa wujuubkiisu ma cala alfawri baa mise waa taraakhi macnaha waxaa laga rabaa qofkii haddii uu xoolo helo oo dee shuruuddii xajka uu oofsado inuu markaaba soo xajiyo oo sanad ka uu xajkii aado amase cala taraakhi weeyo markii uu doo u fududaado buu iska aadaa maalan oo kale sanad ama laba sano kadib markii adugu uu uu wakhti u helo waa masale khilaafi ah, laakiin madhabku waxaa weeyaan inuu yahay cala ataraakhi oo aan laga rabin qofkaa sanadkaaba inuu soo xajiyo waajibkuma aha laakiin waxaa laga rabaa inuu xajiyo intuusan maaragtay uusan dhimanin ka waa inuu mar xajiyaa lama oga soo maha saa iska dedejiyo ayaa fadli badan ayaa fadli badan maxaa yeele garanayo waxa ku imaan doonee maanica xanuun amaba xoolihii oo ka zuula oo xoolihii waayo saa inuu u ayaa fadli badan siuu u bari waaya marka halkan mualif wuxuu ku sheegayaa shuruuddii xajka uu ku waajibayey wuxuu leeyahay walaa yejibaani kuma waajibayaan xajkii iyo cumradii ilaa calaa muslimin qof muslima mooyaane xurin oo xor ah mukallafin oo mukallaf ah qofka xajku uu ku waajibayo shuruud baa loo shardiyaa shuruuddaasi ayuu mualif halkan ku xusayaa shardiga koowaad waxaa weeyaan qofku inuu horta muslim yahay qof gaala xajkii kuma waajibayo xurin waa inuu xor yahayoo haddii uu addoon yahay xaj kuma waajibayo maxaa yeel addoonkii xoolaba male shardiga saddexaad mukalafin inuu mukalaf yahayoo waxa weeyaan baaliq caaqila uu yahay qof qaangaadhay oo haddana caqli leh shuruuddan waad garanaysaan waa shuruud loo shardiyo cibaadaadkoo idil markii laga reebo zakada laga reebo zakada qofka looma shardiyo inuu mukalaf yahay laakiin inta kale salaaddii iyo soonkii iyo xajkii waa loo shardiyaa saddexdaasba waaya shardiga afaraad mustaiicin oo uu awoodi karo qofkii xajkii uu awoodi karo waaya marka inuu leeyahay mustaiicin istiaacada waa laba nooc istidaaca binafs iyo istidaaca bilkhayr qofku inuu naftiisa uu awoodi karo inuu xajiyo amba hadduusan naftiisu awoodi karin inuu bilkhayr qof kale uu booskiisii geliyo oo u dhaqaalaha xajki u hayo oo qof kale uu wakiisho oo ka soo xajiya marka istidaaca binafs shuruud bay leedahay shuruuddii mu'alifka qaar ka mid ayuu halkan ku ishaaro wuxuu yidhi maca imkaani اlmasiir inay suuragal tahay inuu qofkii xajkii u socdo oo waxaa laga wadaa in zaman uu xajka ku gaari karo inuu jiro maalan oo kale haddii uu halka waddankeenna joogo oo uu rabo xajka inuu u safro dee waxaa loo baahanya inuu wakhti helo uu ijraa'aadkii xajka u dhammaysto sida fiisihii oo kale iyo tigirhkii iyo intii diyaaradda sii wado iyo intuu ka gaadhaya xarabkii ka gaadhaya wakhti buu u baahan yahay muddo muddada waa inay xajka ka harsan tahay haddiiba berri oo kale ay carafo tahay fiisana u haynin tiganna u haynin dee suuragalba ma aha inuu xajo suuragalba ma marka imkaan ilmasiir waa loo baahan yahay in ay e, socodkii uu ku gaari lahaa xilligii uu ku gaari lahaa waa inuu hayo kaasi waa shardi wa takhliyati ariiq jidkiina inuu furan yahay oo wax jidkii caqabadahoo hortaagan taagan aysan jirin ama dad quaacu turuqoo laga cabsanayo tuuga oo dadkii u bambaxaya ama naftooda ama xoolahooda inaysan jirin haddii jidka laga cabsi qabo in dad ay jiraan dadka dhibaya waxa weyaan xajkii ma waajibayo laba shardi buu mualif ku sheegay shuruudda kale istidaacada waxaa ka mid ah inuu qofkii caafimaad qabo oo uu awoodi karo xajkii inuu soo guto naftiisu uu soo guto maxaa kaa baxaya qofkii xanuunsanaa aan awoodi karinba xajka inuu u kaco ama waayeelka tabarka daran ee aan xamili karin socodkii iyo dhaqdhaqaaqii xajka acmaashii xajka aan gudan karin qofkaasi waxaa weeyaan dee istidaaca binafsi ma awoodi karo waayah ka afraad ee shuruudii istidaacada ah waa inuu zaad haysto qofkii sahaydii uu xajka ku aadi lahaa waa dhaqaale xaj inuu haysto zaad oo maxaa kaa baxaya qofkii aan dhaqaalaba hayn uu ku xajiyo dee qofkii xajkuma waajibayo waa inuu dhaqaalo uu ku xajiyo haystaa oo dhaqaalahaas uu ku filan yahay xajka safarkiisii iyo yacni wuxuu ku gaari lahaa meesha sii socod iyo soo socod iyo sahaydii intuu xajka joogo uu isticmaali lahaa weliba ay ka dheeraad tahay quudka ehelkiisa ehel hadduu reer leeyahay reerkiisa baahidiisa ay ka baxsan tahay oo intaa uu xaj ku maqan yahay waa ayna reerka biilkiisao meel sii saaraa haddii reerka wuxuu biilan lahaa uu ya waxan dee xajkuma waajibayo waayahay waxaa kale oo shuruudda istidaacada binafsi ahay alraaxila in la helo daabadii uu ku safri lahaa waa haddii qofku markii uu u kacayo u safrayo meesha uu joogo iyo xaramkii ay u dhaxayso masaafo laba maalmood oo geedi socda waa siddeean kilomitir iyo wixii ka sii badan laakiin intaa in ka yar hadday udhexayso maalan afartan kilomitir baa udhexaysa ama konton kilomitir waxaa markaas daabo shardi ma waa inuu ulugeeya inuu u lugeeya masaafatu qasriba haddaysan gaadhayn siddeetan kilomitir ay ka yar tahay waa inuu u lugeeya markaas daabo shardi ma aha uu awoodi karo inuu iska bixiyo daabadiina waa inuu iska bixiya haddii kalena waa inuu u lugeeya xajka laakiin hadday siddeetan kilomitir wax ka badan tahay markaas waa inuu helaa daabo haduu doono haba lugan karee waayahay shuruudahaas ayaa istidaaca binafs waxaa lagu sii darayaa istidaacadii haweeney hadday tahay qofka soo xajinaya waa inay heshaa maxram qof maxramkeed ah oo ehelkeeda ah oo u helyeela ama walaalkeed ama aabbaheed ama awjkeediiba inuu raaco zawjkeedii inuu raaco hadii ay weydo wax cid maxram ah waa in la helaa niswa iqaat haween lagu kalsoon yahay oo dee ahludiina oo israacaan oo gruub ah oo isku xidhan yihiin oo isla soo xajiyaan waa haddii xajku xajat alislaam ay tahay xajkii waajibka ahaa laakiin xaj sunno ah, looma ogolo dumar inay ay maxram ka dhigato oy raacdo laakiin xajat alislaam waa loo ogol yahay inay dumarkii ay maaragtay la socoto waaya markaa nis leenahayna laba haweene iyo w ka sii badan weyaan laba haweene iyo wax ka sii badan ayuun bay raaci kartaa waayahay taasi waa istidaaca biالnafs istidaaca biاlkhayr waa qofkii xanuunsanaa ee aan awoodi karin inuu xajiyo ama curyaanka ahaa ee aan socon karin ama indhaha la'a ama adugu liأyi sabab aan awoodi karin inuu xajkii guto ama qofkii dhintay ee xaj lahaa qofkaasi haddii uu dhaqaale leeyahay ama qofkaa dhintay uu ka tegey tariko xoolo uu ka tegey ama qofkii noolaa ee caajiska ahaa uu leeyahay xoolo lagaga soo xajiyo waxaa waajib ku ah inuu xoolaha bixiyo ou qof kiraysto ka soo xajiya waa in markaas xoolahaasi ka dheeraad yihiin baahidii ehelkiisii iyo nafaqadii ehelkiisa waaya taasina waa istidaaca bilkhayr waa yahay mualifku wuxuu leeyahay faslun wa arkaanu اlxaji arkaanta xajka sittatun lix weeye alixraamu ixraamkii waa xidhashadii wاlwuquufu bicarafa iyo in carafa la istaago wa طawaafu اlifaadati iyo dawaafulifaadihii waالsacyu iyo sacyigii oo safiya marwe inta dhexaysa la ordo ama la socdo wاlxalqu iyo xiirashadii ama wاtaqsiiru ama gaabintii tinta la gaabiyo wاtartiibu iyo in la tartiibiyo oo sidaa lagu isku xujsiiyo arkaantii fii mucdam اlarkaani arkaanta badankood wa arkaanu اlcumrati cumrada arkaanteeduna arkaanu اlxaji xajka arkaantiisa weeye ila اlwuquufa marka laga reebo wuquufka carafo oo kaasi cumrada kuma jiro arkaanta xajka mualifku wuxuu leeyahay sittatun waa rukniga koobaadi waa maxay alixraam qofkii inuu xajkii uu xidho ixraam marka leeyahay waxa weya waa niyadii nusuka ku gelayey inuu la imaado niyadii uu cibaadadan uu ku gelayey ama xaj ahaado ama cumro ahaatee inuu la yimaado ayaa ixraamkii ah marka markuu niyeystay niyaduna waa qalbiga ee ayaa kadib wuxuu wuxuu afka kaga dhawaaqayaa labayk allaahumma xajan hadduu xaj xidhanayo ama wuxuu leeyahy labayk allaahumma cumratan hadduu cumro xidhanayo ama wuxuu leeyahy labayk allaahumma xajan wa cumra haddii uu xajkii iyo cumradii wada xidhanayo waaya kaasi waa ruknigii koobaad rukniga labaadna walwuquufu bicarafa carafa inuu istaago oo carafo waxaa laga rabaa waa dhul ballaadhan qayb ka mida ah dhulkaas inuu uu joogo oo soo xuduuddeeda uu soo galo haddii xuduudda carafuu ka baxsan yahay ma ansaxayso waa inuu soo dhex galaa xuduuddeeda calaamaad baa loo sameeyey boodhan lagu garanaya xuduudda carafo marka boodharka waa inu egtaa goormuu qufka carafo bilaabmayaa markay cadceeddu ay zuusho xilliga duurka maalinta sagaalaad ee bisha dilxija ayuu bilaamaya wuquufkii carafo xilligaasu bilaamaya waxaanu dhammaanayaa maalinta tobnaad waa maalinta ciidda ah ee ku xigta maalintaas markuu fajarkeedii uu soo baxo fajarkii markuu dilaaco maalintaas ayuu wuquufkii dhammaanaya intaa inta u dhaxaysa xilliga cadceedda ee suusha maalinta sagaalaad ilaa fajarka maalinta ku xigta ee aha tobnaadka inta u dhaxaysa ayuu wuquufkii soconaya laxdo ka mid a ah haddii uu carafo soo dhex galo waxa weeyaan uquufkii waa u asaxaya hadduu doono socodba ha ku maro hadduu doono haba xanuunsanaado isagoo xanuunsanaado hala keeno hadduu doono baadiba ha raadiyo ha dhex maro isagoo baadi raadinaya ahama shay waa inuu xilligaas uu carafo uu soo uu joogaa kaasi waa ruknigii labaad rukniga saddexaad waa awaafu alifaada awaafkii ifaadada awaafu ruknina waa la dhahaaye waa dawaafkii rukniga ahaa dawaafka anwaac kala duwanah dawaafu lquduum baa jira awaafu اlcumraa jira awaafu اlifaada jira kan waa awaafkii rukniga ahaa waxaa awaafu lifaada loogu magacaabay markii carafo laga soo gadoomo oo qofka xaajiga kasoo ka soo laabto oo ka soo ifaadoodo ayuu la imaanaya marka markii carafo laga soo gadoomana waxa lahaa ifaada ilahay baa qur'an ku sheegay uma afiiduu min xayu afaada الnaas faida afadtum min carafaat marka carafo markii laga soo gadoomo ayaa la sameeya sida darteed baa dawaaf alifaada loogu magacaabay dawaafu ruknina waa la dhahaa dawaafkaas inuu la yimaado ayaa la rabaa dawaafkaasi wakhtigiisu wuxuu gelayaa habeenka ciidda ah ee tobnaad leyla ciidda naxr habeen kale barhkii wixii ka dambeeya ayuu wakhtigiisi bilaabmayaa wuxuuna wakhti nihaayana male qofku intuu nool yahay wuu la imaan karaa intuu nool yahay wuu la imaan karaa macnaha kuma dhammaanayo wakhti muxadad ah xataa hadduu bishii xajka ay dhammaato shahru dilxija hadday xataa dhammaato ma dhammaanayo asagu waaya kaasina waxa weeyaan dawaaflifaadihii ka afraad wasacyu sacigii bayna asafa walmara waa inuu saciga la yimaado markii uu dawaafkii la yimaado kadib ka shanaadna walxalqu xirasho aw itaqsiiru ama gaabin inuu tintii zuuliyo ama xiirashaa ku zuuliyo oo tintii ha xiro ama ha gaabiyo labadaa midkuu sameeya way gudaysaa xataa fuqahadeenu waxay leeyihiin haddii uu saddex tin oo hareeraha madaxa ka kala qaado saddex tin keliya hadduu jaro waxa weeyaan xal taqsiirkii saasuu ugu asaxay ruknigaana saasuu ku gutay mm. ka lixaadna waxaa weeyaan waatartiibu in la tartiibiyo fii mucdam اlarkaani arkaanta badankeed oo arkaanta badankeed wuxuu ka wadaa ixraamka horta waa laga horraysiinaya dhammaan ixraamku ka horreeya waa niyatu dukhuulkii nusuga waa inuu ka hor dhacaa wuquufkuna alwuquuf bicarafana waa inuu ka horreeyaa dawaafu ruknigii sidoo kale waa in laga hormariyaa xirashadii iyo taqsiirkii dawaafkana waa in laga hormariyaa sacyiga haddii uusan ahayn dawaafuquduumkii hadduusan u hormarinin dawaafkii oo uu awaa u dibdhigo bacda carafa waa in uu ka dambeeyaa sacyigu inuu ka dambeeyaa wey waaya wa arkaanu اlcumrati arkaantii cumraduna arkaanu اlxaji arkaantii xajka weeye ila اlwuquufa bicarafa marka laga reebo carafa istaaggeeda oo carafa istaaggeedu ayadu ma aha acmaasha cumrada kuma jirto laakiin inta kale niyatul ixraamkii baa ku jira waxaa ku jira dawaafkii iyo sacyigii iyo xalqigii iyo tartiibkii intaasba way leedahay weliba tartiibka cumradu acmaasheedu iyadoo kulli waa la tartiibinayaa ixraamka lagu horraysiinayaa kadib waxa lagu xujsiinaya dawaafkii kadib waxa lagu xujsiinaya sacyigii kadib waxa lagu xujsiinaya xalqigii ama taqsiirkii saasay u tartiibsan yihiin tartiibkan wuxuu noqonayaa asna rukni shanaad buu noqonayaa waayahay faslun wa waajibaat اlxaji xajka waajibaadkiisu sabcatun toddoba weeye alixraamu xarmasho ama xidhasho xajkii ama cumrada la xidho min almiiqaati miiqaatkii laga soo xidho wاlmabiitu iyo in la baryo bimusdelifata musdelifo in la baryo wayaxsulu mabiidkii musdelifo wuu ku xasilayaa bilaxdatin ilbiriqsi bacda muntasafi اlleyl habeenka kala barhkiisa wixii ka dambeeya wa ramyu jamrati اlcaqaba jamrat اlcaqaba in la tuurto waa jamrat اlcaqaba alkubraa ee sabcan toddoba jeer in la tuuro yowma naxri maalinta tobnaad ee maalintii gowraca wa ramyu اljamaraati الثalaaثi saddexdii jamaraad in la tuurto ayaama الtashriiqi maalmihii hilbawarashada waa kooiyo tobnaadkii labiyo tobnaadkii iyo saddexiyo tobnaadkii wاlmabiitu biminan mina in la baryo layaaliya الtashriiq habeenada tashriiqa kooiyo tobnaadkii iyo labiyo tobnaadkii iyo saddexiyo tobnaadkii wاtaxaruzu in la iska ilaaliyo can muxaramaati اlixraam ixraamkii xajka iyo cumrada waxyaabihii xaaraanta ku ahaa in la iska ilaaliyo wa dawaafu lwadaaci iyo dawaafuulwadaaci dawaafkii sagootiska mualifka halkan wuxuu inoogu sheegayaa waajibaadkii xajka ayuu inoo sheegayaa waxaan horena waxaa lanoo soo sheegay arkaantii xajka waxaan rabnaa inaan kala ogaano farqiga udhexeeya arkaanta iyo waajibaadka iyo sunanta xajka wuxuu leeyahay arkaan buu leeyahay waajibaad buu leeyahay sunan buu leeyahay maxaa u dhexeeya arkaantu waxaa weeyaan waa acmaasha xajka la'aanteed uusan asaxayninba haddii mid ka mida laga tago xajkii oo dhan ma ansaxayo ilaa lala yimaado laguna kabi maayo dhiig dam lagu kabi maayo neef inaad gowracdo kaa gudi mayso ruknigaas waa inaad la timaadaa haddii kale xajkaagii ma asaxayo aslam kaasi waa rukni sida wuquufkii carafo oo kale dawaafkii iyo sacyigii hadda kor soo xusno waajibaadkuna waa acmaasha waajibka ee looga baahan yahay qofka muxrimka xaajiga inuu la yimaado laakiin hadduu mid ka mida ah uu ka tago xajkiisii waxaa looga baahan yahay inuu ku soo kabo waxa uu ka tegey dhiig inuu ku soo kabo ou neef gowraco xajkiisiina wuu ansaxayaa laakiin hadduu kas oga tegey wuu dembaabayaa hadduu kas oga tegey oo qasad oga tegey wuu dembaabayaa lakiin waxaa looga baahan yahay inuu ku soo kabo marka waad aragtaanoo rugniga ka culus rugniga asaga lagumaba kababa dhiig waa inaad la timaada haddii kale xajkaagi ma ansaxayo laakiin waajibka haddaad ka tagto dhiig baad ku kabaysaa xajkaagi inuu ansaxaya amaa sunanta labadaa midna ma ah waa waxa loo iska fiican tahay ama fadli badan tahay inu qofka la yimaado laakiin haddii uu ka tago dembaabi maayo qofkii xajkiisina wuu asaxaya dhiigna loogama baahno way ka fududtahay marka saas u kala sarreeyaan rukniga ugu culus waajibka ku soo xiga sunanta ugu sahlan waaya laakiin sunanta laftirkeeda inuu ilaaliyo weeye haddii uu sunanta fudaysado ama uu ka tago fadli fadaa'il badan ayaa dhaafaysa mualifkii marka waajibaadkii xajka toddoba ayuu ka dhigay wuxuu leeyahy waajibaat اlxaji xajka waajibaadkii sabcatun toddoba weeye ka koowaad alixraamu min almiiqaat miiqaadka in laga soo xarmado horey waxaan u soo sheegnay alixraam ixraamku wuxuu ahaa rugni halkaa iska eg ixraamkii waa niyadii lagu soo gelayey xajkii ama cumradii ixraam baa la yidhaha laakiin kanna waxaa weeyaan alixraamu min almiiqaat miiqaadka markaad xidhanayso inaad miiqaadka soo xidhato haddaba ixraamka laftirkiisu waa rukni laakiin in meesha aad ka xidhanayso inay ahaato miiqaad waa waajib wey waayahay mawaaqiiddaasna way noo imaan doonaa ayagoo faahfaahsan haddii uu marka miiqaadkii uu dhaafo siday noo imaan doonta waxaa looga baahan yahay inuu dib ugu laabto oo uu ka soo xidho haddii uu ku noqon waayo dhiig baa ku waajibi doona kaasi waxa w waajibka obaad waajibka labaad walmabiitu bimusdelifa musdelifa inuu qofkii baryo musdelifa inuu baryo markii uu carafo ka soo gadoomo habeenka tobnaad ee leylatu naxri ah waa inuu baryaa habeenkaas marka musdelife marka la baryayana mualifka inoo sharxayo wuxuu leeyahay wayaxsulu wuxuu ku xasilayaa bilaxdatin mabiidkaasi wuxuu ku xasilayaa bilaxdatin ilbirqsi inuu musdelifo joogo bacda muntasaf اleyl habeen kala barhkii wixii ka dambeeya hal laxda hadduu joogo waa ay ku filanta laakiin waa inay laxdadaas ahaato habeen kala barhkii wixii ka dambeeya bacda muntasaf اleyl haddii muntasaf اleyl habeenkii on kala barhmin buu ka baxay musdelifa mabiidka oma asaxayo laakiin wuxuu musdelife ku soo beegmay habeen kala barhkii wixii ka dambeeyey kowdii habeennimo maalan ama labadii habeennimo ayuu ku soo beegmo socod buu ku maray waxaa weeyaan waa kifaaya wey intaas way ku filan tahay shardi maaha inuu habeenko dhan joogo shardi maaha waaya xataa hadduu muqma calayhi yahay qof kooma ku jira oo la soo mariyo waa waxaa weyaan wuu ka asaxayaa haddii xataa asagoo qof baadi raadinaya uu yahay oo socod ku maro way ka asaxaysaa waaya ka saddexaad waramyu jamrat اlcaqaba jamrat اlcaqaba inuu tuurto ayaa ayadna waajibaadkii ka mid ah sabcan toddobo uu tuurto yowma naxri maalinta tobnaad inuu toddoba qurax ku tuurto ayadna waajibaadkii bay ka mid tahay marka jamrat اlcaqaba marka lu leeyahy waxa weeyaan saddex jamaraad baa jira jamrat اlcaqaba الsuqra tii yarayd wاlwusطى tii dhexdhexaadkeed wاlkubra iyo tii weyneed ta weyn weeye marka marka jamrat alcaqaba uu leeyahay waa taweyn taasi waxay xigtaa xagga maka labaa ka sokeeya markii aad agga aad ka timaadda mina ta u horraysa waxaa lahaa asuqra waa ti yarayd waxaa ku sii xigta wustaa tii dhexdhexaadkahayd jamrat alcaqaba alkubrana way u dambaysaa xagga maka ayay xigtaa taas ayaa tuuranaysa marka maalinta tobnaad subxii ayaa la tuurtaa inta badane waxaa lagu tuuranayaa toddobo xasayaad toddoba qururax ayaa lagu tuuranayaa yowma naxri maalinta tobnaad waayahay marka qururax kasta markuu tuurayan waxaa sunnaa inuu takbiirtii la qaado allahu akbar u dhaho kaasi waxaa weeyaan waa waajibkii saddexaad waajibka afaraadna waramyu اljamaraati الثalaaث jamaraadkii saddexda ahaa inuu tuurto oo jamra الsuqra wاlwusطى wاlkubra saddexdiiba inuu tuurto ayaam الtashriiq maalmihii hilbawarashada bacda الzawaal cadceedu marka ay zuusho kadib oo waxaa laga wadaa maalinta koyo tobnaad iyo maalinta labiyo tobnaad iyo maalinta saddexiyo tobnaad ee mina uu joogo waa inuu maalin kasta uu tuurtaa saddexda jamaraadba jamro kastana wuxuu ku tuurayaa toddoba qururax marka koo iyo ayuu maalintii tuuranayaa marka luu leeyahay saddex maalmaha ayaamu tashriiqa ee saddexda marka luu leeyahayna waxa weeyaan waa aan tacajulin maalinta labiyo tobnaad aan tacajulin laakiin qofkii maalinta labiyo aad tacajula ee degdega ee ka baxa mina waxa weeyaan maalinta saddexiyo tobnaad waxaa ka dhacaya mabiidkeedii uu mina u baryey iyo dhagax tuurkeedii way ka dhacayaan oo wuxuu tuuranayaan maalinta kooiyo tobnaad iyo maalinta labiyo tobnaad markuu mualifku leeyahy bacda zawaalina taasina waa waajib oo waa shardi in uu tuuritaanku uu dhaco maalin maalmaha eh, ayaamutashriiqu bacda zawal cadceeddu markay zuusha kadib haddii uu cadceeddii oon zuulin barqadiiba sii tuurta ama subxii waxaa weyaan ma asaxayso waayahay qofka haddii marka uu awoodi kari waayo inuu jamaraadkii uu tuurto oo qof xanuunsan weeyaan ma awoodi karo inuu gaadho ama waa qof waayeel ah ama waa qof dumar ahoo jilicsan waxa weeyaan wuxuu wakiilanayaa qof ka tuura qof ka tuura ayuu wakiilanayaa laakiin hadduu yahay qof dumarah oo xoog ah oo tuuran kara lama dhihi karo iska joog annaga kaasoo tuurayna taasi way dhacdaa laakiin waa khalad mana asaxayso kamana gudayso qofkii xooga ama rag ama dumar wuxuu doonaba ahaadee waa inuu asagu la baashiraa oo asagu soo tuurtaa waayahay ka شhanaad waajibaadkii wاlmabiitu biminan qofkii inuu mina baryo mucdama alleyli habeenka badankii layaaliya tashriiq habeenadii tashriiqa habeenadii tashriiq waxaa laga wadaa kyo tobnaadkii iyo labiyo tobnaadki saddexiyo waa inuu mina baryaa laakiin waa habeenka badankii habeenka badankii waa inuu joogaa oo habeenka badankii waxa laga wadaa haddii habeenkii yahay maalan labiyo toban saacadood way habeenkii soo qaad waa inuu lix saacadood iyo daqiiqad oo kale ama xataa wax daqiiqad ka yar waa inuu lix saaciyo wax yar uu joogaa mino inuu baryaa weeye hadduu afar saacadood ama saddex saacadood ama wax lix saac ka yar uu joogo waxa weeyaan ma asaxayso waaya mabiidkani marka waa waajib waajibaadka xaj ka mid ah qofka haddii uu ka tago dhig baa ku waajibaya laakiin dad lagu cudurdaaray ayaa jira mabiidkaas oo uu ka dhacayo waa dadka rucaadda ay ah xoolaha maxaan ku dhahaa qowsaaniinta ah xoolaha daajiya qof dadkaas ayagu maabiil lagama rabo iyo dadka ahlusiqaayada ee xujaajta waraabinaya kuwaana mabiidkii waajibkuma uu ka dhacaya waa laga cafiye kuwaas waaya laakiin mualif markuu leeyahay walmabiitu bimina mucdama layaali tashriiq waxa wey waa saddexdii habeen buu ujeedaa habeenka saddexiy tobnaad wuxuu ku waajibayaa qofkii negi ee jooga mina inuu habeenkii u baryo laakiin qofkii ka baxay maalintii labiyo tobnaad markii uu dhagaxii tuurtay kadib ayuu ka baxay cadceed oon dhicin ayuu ka tacajulay mina habeenkaa mabiidkiisuu ka dhacaya marka laba habeen keliyu baryayaa habeenka iyo tobnaad iyo habeenka labiyo tobnaad waajibka lixaadi wataxarusu qofkii inuu iska ilaaliyo can muxaramaati alixraam ixraamkii muxaramaadkiisi inuu iska ilaaliyo waxyaabaha qofka muxrimka ah maxduuraadkiisa ee xaaraanta ka ah waa inuu qofkii iska dhowraa oo iska ilaaliyaa inta uu xajka uu gudanayo way noo imaan doontaa muxaramaadkaas ayagoo faahfaahsan ka toddobaad wa awaafu اlwadaac iyo dawaafkii sagootiska awaafulwadaaci waxa weeyaan dawaafka qofku markii uu ka baxayo maka ee uu waddankiisii u socdo uu maka ka safrayo waxa waajib ah inuu dawaafo awaaf uu ku sagootinayo xaramkii marka dawaafulwadaacaas waxa uu ku waajibayaa dadka aan ahayn reer maka waxaan laga rabaa qofka haddii uu awaafkii dawaafulwadac la yimaado inuu si degdega uga baxo xaramka si degdega inuu uga baxo ayaa loo baahan yahay in laakiin haddii uu ku mashquulo alaabtii xirashadeedii ama gaarhigii uu sugayo ama rufaqadii dadka israaciyan uu sugayo wax dhiba male lakin waxaa la diidan yahay intuu dawaafulwadaac la yimaado inuu saacado badan iska joogo oo hoteelka habeenka iska seexdo ama maalinta iska seexdo lama ogolo haddii uu saa sameeyo dawaafki wadaaci waa inu mar labaad soo celiyaa waayahay dawaafulwadaacu wuxuu ka dhacayaa gabadha xaydka qabta waa laga khafiifiya iyada taas oo lagama rabo inay dawaafulwadaac la timaado haddii ay safrayso waa ay iska safraysaa dawaafulwadaacina wuu ka dhacayaa wawaajibaat اlcumrati cumrada waajibaadkeedu inaani laba weeye alixraamu min almiiqaati miiqaatkii oo laga soo xidho wataxaruzu can muxaramaati اlixraam iyo in laiska ilaaliyo waxyaabihii exraamka xaaraanta ku ahaa labada un bay cumradu waajib u noqonayo qofkii inuu miiqaatkii u ka soo xidho iyo inuu iska ilaaliyo maxduuraadkii exraamka inoo imaan doona insha allah wa sunan اlxaji xajka sunantiisu kaiiratun way badan yihiin minhaa waxaa ka mid a sunantaas alityaanu qofkii inuu la yimaado bitalbiyati talbiyadii labayk allahuma labaykadii weeye wa taqdiimu اlxaji xajkii inuu ka horraysiiyo cala alcumrati cumradii wa طawaafu اlquduum iyo طawaafu اlquduumkii wa ragcataa aلطawaaf labadii ragcadood ee طawaafka wa lubsu izaarin inuu xidho hoosgunti iyo waridaa'in go abyadayni oo cadcad mualifka halkan wuxuu ku sheegayaa sunanta xajka ayuu ku sheegayaa sunanta xajka wuxuu leeyahay way badan yihiin waxaa ka mid ah sunantaas alityaanu bitalbiyati in talbiyadii lala yimaado marka sunanta o halkan kuma wada sheegaya cala sabiili alxasri eh qayb ka ah ayuu sheegayaa sunada koowaad wuxuu yihi alityaanu bitalbiyati talbiyadii in lala yimaado oo talbiyadu waa maxay labayk allaahuma labayk labayka laa shariika laka labayk ina alxamda wاlnicmata laka wاlmulk laa shariika lak inuu sidaa dhaho ayaa loo baahan yahay waajib ma aha waa sunno inta uu xajka ku jiro iyo cumrada waa sunno inuu badiyo talbiyadaas laga bilaabo xilliga uu xidho xajka wuxuu ku go'ayaa markii uu jamrat اlcaqaba alkubraa markii uu tuuranayo maalin tobnaad ayuu joojinayaa talbiyadaas cumradana markii dawaafkuu bilaaba ayuu joojinayaa talbiyadii talbiyadana waxaa sunno ah inuu koru qaado codka hadduu rag yahay dumarkana hoos codka u dhigayaan dabcan waa yahay marka talbiyadaasi weli waxaa fadli badan oo qaada wakhtigu isbedbedelayo sida habeenkii markii uu soo gelayo oo kale cadcaddi markay soo baxayso oo kale dadku markii ay meel isku imaadaan oo kale isku soo ururaan ama gaari ay fuulayaan ama ka degayaan ama meel dalacad ay fuulayaan ama ay ka hoobanayaan xilliyadaas wati axwaasha isbedbedelayso in talbiyadii kor loo qaado oo ay la jahraan xujaajtu ayaa sunno ah kaasi waxaa weeyaan waa mid ka mida sunantii wa taqdiimu اlxaji cala alcumra xajkii in laga horreysiiyo cumradii oo wuxuu ka wadaa ifraadkiibuu ka wadaa wuu noo imaan doonaa qaababka loo xidho xajka wuxuu ka wadaa inuu qofkii marka hore uu xaj u xidho xajkaas markii u dhammaysto camaashiisii ou ka xalaaloobo inuu cumro la yimaado ifraad baa la dhaha imaan doontaa siyaabaha saddexda ah ee xajka iyo cumrada loo xidho wa dawaafu اlquduum qofkii inuu la yimaado dawaafu اlquduum dawaafu quduumku waxa weya waa sunno waa kaan lahayn dawaafku dhowr nooc weeye dawaaflifaado horey baan usoo aragnayoo waxa w dawaafkii rukniga ahaa kanna waa dawaaf sunno ah oo dawaafka sunnada yaa la imaanaya waxaa la imaanaya xaajiga mufridka ah ee xaj keliya soo xidhay markii u horrayso u yimaado xaramka u yimaado waxaa looga baahan yahay inuu dawaaf sunna uu la yimaado dawaaf sunno ah inuu la yimaado sidoo kale qofka qaarinka xajkii cumrada soo xidhaasna wuxuu la imaanayaa dawaafulquduum buu la imanaya lakin qofka cumrada soo xidhay qofka cumrada soo xidhay waxa weya dawaafkiisu waa dawaafkii rukniga ahaa dawaafulcumra la dhahao waa rukni dawaafulquduum maaha waayo wa ragcataa dawaaf labadii ragcadood ee dawaafka asna inuu la yimaado waa sunno waa markii dawaafku u dhammeeyo ayuu laba ragcadood tukanayaa wuxuu ku tukanayaa khalfa maqaami ibraahim ayaa fadli badan in lagu tukado maqaamka ibrahim dabadii in lagu tukado watakhidu maqaami ibraahim musalla haddii uu awoodi kari waayo oo zaxmaddeed maanta jirto o kale cidhiidhiga faraha badan ay u diiddana meel alla meeshii uu u fududaata xaramka ayuu kaga tukanaya labada ragcadood ee sunnaha ah haddii uu ka taga labada ragcadood iska iloobana wax dhiba male waa sunno waaya walubsu lubsu izaarin hoosgunti inuu xidho iyo waridaa'in iyo go' abyadayni oo cadcad go' iyo hoosgunti inuu xidho cadcad waa sunno ninka ragga ah xajkii ama cumradii xidhanaya inuu laba maro oo cadcad u xidho waa sunno waajib maaha hadduu laba maro oo aan cadcadayn u xidho oo kalar kale leh waxaa weeyaan wax dhiba male laakiin sidanaa fadli badan dharka cadcad in lagu xajiyo ama lagu cumraysa ayaa fadli badan faslun walilxaji waalcumrati xajkii cumradii waxay leeyihiin mawaaqiitu mawaaqiid ayay leeyihiin oo zamankii loo nisbeeyey mawaaqiid xagga zamanka xagga wakhtiga xilliga ah wa makaaniyatun iyo mid makaankii ah meesha laga xidhanayey iyo xilliga la xidhanayey falmiiqaatu الzamaaniyu miiqaadkii zamaaniga ahaa waa xilligii la xidhanayey lilcumrati cumradii fii kulli waktin waa wakhti kasta cumradu wakhti la xidho oo gaara male wakhti kasta oo doonto waad xidhan kartaa bil bishay doonta ha ahaato xilligay doontana ha ahaato xilli go-aanoo cumrada la xidha ma jirto walilxaji xajkiina fii ashhurihi bilihiisa ayaa la xidhanayaa falaa yuxrimu bihi xajkii ma xidhanayo ilaa fiiha bilaha dhexdooda mooyaane wa hiya bilahaasi waxa weeye shawaalun bisha shawaal wadulqacda iyo bisha dulqacda wa cashru layaalin min dilxija iyo toban habeen oo bisha dilxija ka mid ah wa ama almakaaniyu miiqaadkii makaaniga aha miyaa faman kaana bimakkata qofkii maka jooga min makkata maka ayuu ka xidhanaya lilxaji xajki waadna alxilli xaramka meesha ka baxsan ee u dhow u sukaysa lilcumrati cumrada ayuu ka xidhanaya adna alxilli waxaa looga jeedaa meesha u sukaysa ee xaramka ka baxsan xilligu waa meesha xaramka ka baxsan lilcumrati cumrada wahayru makiyi qofkii aan makiga ahaynna yuxrimu bilxaji xajkii wuxuu xidhanayaa walcumrata cumradii min almiiqaati alkhaasi bihi miiqaadkii khaaska ku ahaa ayuu ka xidhanayaa miiqaadkii gaarka ahaa ayuu ka xidhanayaa wa huwa miiqaadka miiqaadkaasi makaaniga ahaa litihaamata alyaman yaman dhulkeeda hoose ee tihaamo loo yaqaano yalamlam waa meesha loo yaqaano yalamlam ayaa laga xidhanayaa walinajdin dadka reer najdina qarnun qarnu manaasil ayay ka xidhanayaan waliahli اlciraaq dadka reer ciraaqna wa khuraasaan meesha la yidhahdo khuraasaan wa ahli اlmashriqi dadka barigaa deganna daata cirqin meesha la yidhahdo daata cirqi ayay ka xidhanayaan waliahli الshaam dadka reer shaam wa misr iyo masr iyo wاlmaghrib maghrib اlcarabi aljuxfa meesha la yhahda juxfa ayay ka xidhanayaan waliahli اlmadiinati dadka reer madiinana dulxulayfata dulxulayfata dulxulayfa ayay ka xidhanayaan waman maskanuhu qofka gurigiisu uu yahay bayna almiiqaati miiqaatka inta u dhaxaysa iyo wamakata maka famiiqaatuhu miiqaatkiisu waxaa weeye maskanuhu gurigiisa waman tajaawaza almiiqaata qofkii miiqaatkii tallaaba oo dhaafa hayra muriidin asagoon doonaynin linusuki nusugii uma dabadeetana araada doone alxraama inuu xidho bihi nusugii nusugu waa xajkii ama cumradii famiiqaatuhu miiqaadkiisu min xayu ansha'a waa meeshaa niyada uu ka curiyey ama ka bilaabay halkan mualifku wuxuu kaga hadlayaa mawaaqiiddii xajka iyo cumrada mawaaqiiddu waxa weeyaan waa jamcu miiqaat oo waxaa looga jeedaa zamankii cibaadada ama makaanka ibaadada zamanka cibaadada ama makaanka cibaadada ayaa miqaad loo jeedaa marka mualifku wuxuu leeyahay walilxaji xajkii iyo walcumrati cumradii waxay leeyihiin mawaaqiitu mawaaqiid ayay leeyihiin zamaaniyatun mid xilliga ku saabsan wamakaaniyatun iyo mid booska ku saabsan meel laga xidho iyo xilli la xidho ayay xajkii iyo cumradii leeyihin falmiiqaatu zamaniyu haddaba miiqaadkii zamaaniga ahaa ee xilliga la xidhanayey lilcumrati cumradii fii kulli waqti wakhti kasta waa la xidhan karaa cumradu way furan tahay sanadka oo idil wakhti alla wakhtigaa doonto cumradii waa la xidhan kartaa xilli go-anoo cumrada la xidhan ma jiro waaya walilxaji xajkiise fii ashhurihi bilihiisa maa la xidhan karaa xajka falaa yuxrimu bihi xajkii ma xidhanayo ilaa fiiha bilaha dhexdoodaun oo bilahaasi maxayna xajka la xidhanayo wahiya iyadu shawaal waa bisha shawaal wadulqacda iyo bisha dilqacda waa soonfur iyo sida taal wa cashru layaalin iyo toban habeen oo min dilxija bisha carafa ah bisha innagu carafa an dhahno tobanka habeene u horraysa intaa weeye waa bisha ramadaan ka dambaysa iyo ta ka sii dambaysa iyo bisha ku sii xigta ee carafo tobanka habeeney u horreeya intaa unbaa xajka la xidhan karaa macnaha si kale haddaan u dhigno xajka wuxuu bilaabmayaa markii gabalka uu dhaco ama cadceeddu ay dhacdo maalinta u dambaysa ramadaan ee habeenka shawaal ay kow tahay xilligaasa xajka la xidhan karaa xilligaasu xajkii wakhtigii wuxuu qofka xidhan lahaa xilligaasu bilaabmaya qofkii sii xidhanaya waxa uuna dhammaanayaa markii habeenka ciidda ah ama leylat naxr maalinta tobnaad markii fajarkeedii la gaadho oo maalinta carafa way dhammaatay habeenkii tobnaad baa la galay salaaddii subax fajarkii baa dilaacay wakhtigaas qof eh, xidhan karaa xaj ma jiro oo qofka xaj xidha markaas muxuuba xajinba carafa tagtayba carafa wakhtigeedii wuuba tegeyba bimujarad fajarkaa dilaacay ayuu wuquuf carafa dhammaaday saan horey usoo xusnay saa darteed markaas xilliga xajka la xidhanayay wuu dhammaaday qofkii wakhtigaas soo gaadhaa uu fajarkii maalinta obnaad la gaadhaa maba xidhan karaba xaj ilan carafa way dhaafteen ama almakaaniyu miiaadka kaas waa miiqaadkii zamaaniga ah miiqaadkii makaaniga ah laga xidhanayay faman kaana bimakkata waxaa loo kala qaadaya saddex saddex ayaa loo kala qaadaya miiqaadkii makaaniga oo waxaa la qofkan meesha uu joogo marka saddex kama baxsano qofku inuu joogo maka iyo inuu mawaaqiidda aan xusi doonno inuu ka sokeeyo gurigiisu oo u dhaxeeyo inta udhaxaysa miiqaadka iyo inta udhaxaysa xaramkii ayuu gurigiisu ku yaallaa iyo inuu ka baxsan yahay mawaaqiidda saddexdaa mid weeye qofku inuu maka degan yahay iyo inu dhexaysa maka iyo miiqaadka inta udhexaysa uu degan yahay iyo inuu ka baxsan yahay mawaaqiiddii saddexdaa mid weeye mid kastana wuxuu leeyahay xugum gooniya ah sidaa haddu mualifku xusi doono wuxuu yidhi wa ama almakaaniyu miiqaadkii makaaniga ahaa miya faman kaana bimakata qofkii maka degan min makata maka ayuu ka xidhanayaa lilxaji xajki qofka ree maka ah maka ayuu ka xidhanayaa xajka waadna alxilli xilliga u sukeeya ayuu ka xidhanaya lilcumrati cumra xilliguna waxaa weeyaan wixii aan xaramka ka baxsan xaramka wax ka baxsan baa xilli la yidhaahdaa macnaha meesha u sukaysa ee xaramka ka baxsan dhinacay doonto xaramkaa ka afartiisa jiho ayuu ka soo xidhan karaa waxaa laga baahanya inuu xuduudda xaramka inuu ka baxo tallaabo hataa ha ahaatee inuu ka baxo xuduudda xaramka xuduudda xaramkana dabcan way xadidantahoo boodhadh waaweyn bay leedahay dhinac kasta oo loo sameeyo ay ku qoran tahay nihaayat alxaram nihaayatu xaramka halkana u dambaysa haddaad ka baxdo xuduuddii xaramka waad ka baxday marka meel kasta oo xuduuddaas ka baxsan waad ka soo xidhan kartaa cumradii haddaad reema ka tahay waaya waxaan filayaa meelaha u sukaysa waxaa ka mid ah meeshii uu nabigu faray in laga soo cumraysiiyo ama looga soo xidho caaisha radi allahu canha cumradeedii oo waa tanciim tanciim weeye hadda waxaa laga dhisay masaajid la yidhaahdo masjid caaisha halkaasi inta badan hadda xujaajta maka joogta ay ka soo xidhaan cumrada ama ree makabay ka soo xidhaan hadda maka dhexdeeda ku taala meeshaas wayna ka baxsan tahay xaramkii wagayru lmakiyi qofkii aan ree maka aan ahayn yuxrimu biاlxaji xajkii wuxuu ka soo xidhanayaa walcumrati cumradii min almiiqaati alkhaasi bihi miiqaadkii ku gaarka ahaa qofkii ree maka aan ee aafaaqi ah ee ka baxsan mawaaqiidda ka baxsan saasmalifku ujeeda qofkii mawaaqiidda ka baxsan tusaale kale wuxuu degan yahay madiino kale uu degan yahay ama riyaad buu degan yahay ama yeman buu degan yahay ama wuxuu degan yahay أي wadan oo ka baxsan xuduuda xaramka iyo miiqaadka wa huwa miiqaadka khaaska ah ltihaama ltihaamaة اlymn yman tihaamadeeda ylamlam ylamlam baa laga soo xidhanaya tihaamaة اlymn waxaa looga jeedaa dhulka hoose ee yman wuxuu waxa weyaan jaزيira اlcarabiya galbeedkeeda waa xuduuda badda cas ayaa tihaamaة اlymn la wixii saaran ama kaaga dhow waayahay dhulkaas tihaamadaas waxay ka soo xidhanaya lamlam meesha la yidhahdo waa miiqaat miiqaatu ahli lyaman weeyaan walinajdin ree najdina qarna almanaa qarn qarni bay ka soo xidhanaya waa qarnu almanaasil meesha la yidhaahdo najdi waxa weeyaan waa mandiqada hadda ay ku taalla riyaad iyo qasiim dhulkaas ayaa la yidhahdaa najd waa dhul sare marka dhulkaas dadka deganna waxay ka soo xidhanayaan meesha la yihahdo qarn almanaasil taqriiban waxay u jirtaa siddeetan kilomitr ayay maka u jirtaa waliahli اlciraaq dadka reer ciraaqna iyo wa iyo dadka khuraasaan degan khuraasaan waxaa la yidhahdaa dhulka hadda iiraan qooyi bari iyo afghanistan qaybo ka mid ah iyo qayb bakistan ka mid ah ayaa waxa la isku leedahay hadda khuraasaan ayaa waa hore jiray wa ahli اlmashriq iyo dadka mashriq jaziira alcarabiya mashriqdeeda degan waxaa soo gelaya bakistan indiya wadamo badan baa soo geliy islaam oo agga bariga ka xiga jaziira alcarabiya dadkaasoo dhan waxay ka soo xidhanayaan daata cirqin meesha la daata ayay ka soo xidhanayaan waaya waa miiqaadna mawaaqiiddii ka mid a ah. weli ahli shaam dadka reer shaam shaam waxaa isku yidhaahdaa suuriya iyo falastiin iyo lubnaan iyo urdun wadamadaasoo dhan ba waa laisku dhahdaa shaam marka dadka reer shaam iyo wa misr masr iyo walmaqrib maqhrib alcarabi dad ka imaanaya sida aljeriya iyo tunis iyo libiya iyo eh, eh, morocco iyo dadka xaggaa ka imaanaya galbeedkaas aljuxfa juxfa ayay ka soo xidhanayaan waaya waliahli اlmadiinati reer madiinana waxay ka soo xidhanayaan dulxulayfa dulxulayfa waxay u dhowdahay madiina oo waxay u jirtaaba saddex mayl ayay madiine u jirtaa aad bay ugu dhawdaha madiina oo taasi waxa weya waa mawaaqiiddii makaaniga ahayd marka dadka iska leh ee aan soo xusnayn way ka xidhanayaan cid kasta oo aan mawaaqiidda dadka iska lahaan ahayn laakiin safarkii ku soo marta way ka xidhanayaan maalan qof reer ciraaqa oo daati cirq ka xidhan lahaa haddii uu xaggaa madiine ka soo wareego dulxulayfu ka soo xidhan karaa qof reer masar oo juxfa ka xidhan lahaa haddii uu xaggaa iyo ka soo wareego nejd qarnalmanaasil oo soo maro qarnalmanaasil ka so xidhan karaa huna lahuna waliman ataa calayhina min hayri ahlin oo ku nabigu yihi sala allahu alayh wasalam waman maskanuhu qofka gurigiisu uu yahay ama meesha uu degan yahay tahay bayna almiiqaati inta udhexaysa miiqaadka iyo wamaka maka fa miiqaatuhu maskanuh miiqaadkiisu waxa weeyaan meesha uu degan yahay waa qof degan inta udhaxaysa miiqaadkii waaqidaadaan soo xusaynay iyo maka inta udhexaysu degan yahay miiqaadkiisu waa gurigiisa halka uu joogay ka soo xidhanayaa maalan kale ree oo kale ree jidda miiqaadkii iyo way ka sokeeyaan xaramkiina way ka baxsan marka in halkooda guryahooda ayay ka soo xidhanayaan guryahooda ayaa miiqaad u noqonaysa waaya waman jaawaza almiiqaata qofkii miiqaadkii haddaba tallaaba hayra muriidin linnusuk asaga oo aan nusug doonaynin macnaha ma doonayn qofkani inuu xaj ama cumro ooma socdo oo xaji cumro ma xidhanayo uma dabeetana araada alixraama bi nusugii inuu xidhuu doonay nusugii xajkii ama cumradii inuu xidho ayuu niyeystay fa miiqaatuhu miiqaadkiisu min xayu ansha'a halkaa uu niyadii ka ayun bu ka niyeysanayaa qof baa maka u soo qastay muusan rabin inuu xajii cumro toona uu soo xidho muusan doonayn qasadkiisu ma ahayn saaxiibkii ama ehelkiisu soo booqanayey ama shaqu u soo aaday ama ujeeddo kale u soo aaday laakiin markii uu soo dhaafay miiqaadkii maalan wuxuu ka yimaada xaggaa riyaado wuxuu soo dhaafay qarn almanaasil ayuu soo dhaafay miiqaadkii qarnulmanaasil ayuu soo tallaabay markuu dhexda marayo ayuu yidhi maaman iska cumraysto mar haddii aan xaramka imaanayo halkaa uu joogo ayuu ka niyeysanaya halkaa uu joogo ayuu eh, niyadu eh, uu ka niyeystay ayaa miiqaad u noqonaysa halkaasaa miiqaadkiisu ay tahay waayahay faslun wayajuus waxaa bannaan an yuxrima inuu xidho qofkii mufridan asaga ifraad samaynaya macnaha xajkii keligii isagoo la imaanaya oo ifraadinaya xajka aw amase mutamatican asaga oo ku tamatucaya cumradii ilaa xajkii oo tamatuc la imaanaya aw amase qaarinan asagoo isku daraya xajkii iyo cumradii aw amase muطlaqan si guud inuu u xidho ixraam guud oo cumrana uusan u qasdin xajna uusan u qasdin ixraam u oo wayasrifuhu markaas uu muطlaqan u xidhay wuxuu u leexinayaa niyadii ilaa maa shaءa ixraamkii wuxuu u leexinayaa wuxuu ama xaj ka dhigayaa ama cumruu ka dhigaya wa afdaluhaa waxaana ugu fadli badan saddexdaas siyaabood ifraadkii iyo tamatucii iyo qiraankii alifraadu ifraad baa ugu fadli badan fatamatucu tamatuc baa ku soo xiga falqiraanu qiraan baa ku xiga wayajibu waxaa waajib ku ah calى اlmutamatici qofkii mutamatica ahaa wa miluhu waxaaba la mid ahee alqaarinu qofkii xajkii iyo cumradii isku dareeyey damun dhiig baa ku waajibaya wa miluhumaa mutamaticii iyo qaarinkii waxaa la mid ah oo isna fii wujuubi dami xagga dhiigga waajibitaankiisa waxaa kula mid ah man taraka qofkii ka taga waajiban waajib oo min fain cajaza haddii uu awoodi kari waayo fain cajaza can idami dhiiggii hadduu iska bixin kari waayo oo qofkii neef wuxuu ku qalamaba haysto fa siyaamu caشharaةi ayaam waxaa ku waajibaya toban maalmood inuu soomo ثalaaثaة fi اlxaj saddex xajka gudihiisa ah wa sabcaة iyo toddobo إidaa rajaca ilaa ahli ahlkiisii haddii uu u laabto faslu ومن jaawaza almiiqaadka qofkii miiqaadkii tallaaba muriidan linusuki asagoo doonaya nusukii xaj ama cumro lazimahu waxaa waajib ku ah alcawdu inuu soo laabto oo uu u soo laabto miiqaadkii si لم xidho fain lam yacud hadduusan soo laabanin qabla talabusihi intuusan dhexgelin binusuki nusuk aima wuu dembaabayaa walazimahu damun dhiig baana ku laaimaya mualifku fasalkan hore siyaabihii loo xidhanayey xajka iyo cumrada oo wuxuu leeyahay mualifkii wayajuus waxaa bannaan an yuxrima inuu xidho xajkii iyo cumradii an yuxrima inuu ixraamto mufridan asaga oo xajkii keli yeelaya aw amase mutamatican isagoo ku tamatucaya oo tamatuc la imaanaya aw amase qaarinan isagoo xidhiidhinaya xajkii iyo cumradii aw amase muطlaqan si guud inuu xidho oo wayasrifuhu markaa uu u leexiyo ixraamkii ilaa sha wuxuu doono ah, xajkii cumradii ah mualifka halka adaba noo sheegay afar siyaabood oo xajkii cumrada loo xidhan karo midda koowaad waxaa weeyaan inuu xidho ifraad ifraad iyo tamatuc iyo qiraan iyo iطlaaq afartaa weeye ifraadku waxaa weeye qofkii inuu xidho marka hore xaj keligii inuu xidho oo acmaashii xajku la yimaado uu ka xalaaloobo dabeetana uu cumro la yimaado dabeetana uu cumro la yimaado kaasi waxaa la hahdaa ifraad mutamaticuna waxaa weeye in uu marka hore cumro soo xidho oo uu xidho bilihii xajka cumradaas weliba bilihii xajka uu xidho kadibna cumradii uu ka xalaaloobo kadibna uu xaj uu la yimaado kaasna waxaa la yidhahdaa tamatuc qiraanna waxaa weeye inuu xajkii iyo cumradii hal mar wada niyeysto uu dhaho labayk allaahumma xajan wa cumratan ilaahayow waxaa niyeystay ama kuu xidhay xaj iyo cumro wada socda oo uu sidaas uu uu ku xidho kadibna wuxuu la xajka oo keliya acmaashii xajka oo keliya muu cumradiina way u hoosgelaysaa cumradu ileen amaaheedu amaaha ajka way ka yartahay way soo hoosgelaysa waa dawaaf iyo sacya iyo xalq iyo taqsiir marka way soo hoosgelaysaa oo ajirkii xajkii cumrada waa loo qorayaa qofkii qiraanka niyeysta qayb saddexdaasi waa waa waa saddexda hore ka afraadna waxaa weeye ilaaq inuusan wax mucayan uusan xadidin u dhaho iska niyeysto un ixraam inuu nusug u niyeysto uusan xadidin lakin nusuggaa ma xaj ba mise waa cumro inuusan xadidin kadibna markaas uu wuxuu doonuu ka dhigi karaa hadduu doono cumru ka dhigi hadduu doono xaj buu ka dhigi ama uu dhaho wuxuu hebel xidhay oo kale umaan xidhay hebelna muu garanay wuxuu xidhay ma xaj buu xidhay mise cumru xidhay kadibna hebel buu weydiin maxaad xidhatay xaj baan xidhay anna xajkaasaan kula xidhay hadduu cumro xidhayna cumradiiba u noqon siduu sayd cali uu soo sameeyey markuu yamanka imaanayay xilligii xajkii xajat alwadaac oo uu yidhi nabigu wuxuu niyeystay maa niyeystay kadibna nabigu weydiiyey alayh slat slam wuxuu niyeystay markuu u sheegana waxaa weyaan waxaa weyaan camalkii ama ixraamkii nabiga alah slat slam oo kale unbu ayuu la yimaaday taasina waa sidaa marka afartaas siyaabood ayuu mualifku noo kala sheegaya say u kala fadli badan yihiin wuxuu leeyay waafdaluhaa waxaa u fadli badan alifraadu ifraad oo inuu marka hore uu xaj xidho xajka uu acmaashiisa dhammaysto kadibna uu cumro uu xidho ayaa fadli badan fatamatucu waxaa soo raaca tamatucii tamatucu waa inuu cumro xidho cumradaa uu ka xalaaloobo kadibna uu xaj la yimaado taa ayaa tamatuc la yidhaahdaa waxaa soo raaca falqiraanu qiraan qiraan ayaa soo raaca oo ah inuu xajkii cumradiiba mar wada xidho saasay u kala fadli badan yihin u kala horeeyaan marka mualifku wuxuu leeyahay wayajib waxaa waajib ku ah cala almutamatici qofkii tamatuc la yimaaday iyo walqaarini iyo qofkii qaarinka ahaa ee xajkii cumradii wada xidhay damun dhiig baa ku waajibaya waxaa laga rabaa in ay neef ay gowracaan ayaa laga rabaa damkaasi waa waajib qofkii mutamatac iyo qofkii qaarinka lakiin qofkii mufridka ee ifraad keligii xidhay xaj keligii ka xalaaloobay dabeetana cumro la yimid waxa weeyaan lagama rabo wax la yidhaahdo waajibayo laakiin marka mutamatica iyo qaarinka uu ku waajibayo dhiiggu waa inaysan ahayn reemaka hadday reemaka yihiin kuma waajibayso dalika liman lam yakun ahluhu xaadir ilmasjid alxaraam oo reemaka waxaa looga jeedaa dadka xaramka deggan ee reemaka ah ama ayaga iyo xaramka ay udhexayso masaafatu qasri wax ka yar masaafatu qasri wax ka yar dad reejida xataa way soo gelayaan ilan reejida masaafatu qasri wax ka yarbaa ayagiyo xaramkii udhaxaysa shardiga labaadna in aysan u noqonin labadaas mutamaticii iyo qaarinkii ayna ka soo xidhanin xajkii ayna ka soo xidhanin qofkii cafwan mutamatic ahaa waa inuusan xajkii markuu xidhanayey uusan maka ka xidhanine uu ka soo xidho hadduu ka soo xidho meel ka baxsan maka oo uu ka soo xidho miiqaadkii waxa weeyaan way ka dhacaysaa dhigu ka dhacaya hadduu miiqaad ka soo xidho miiqaadkii waddankiisuu ka soo xidhay markaa wuu ka dhacayaa dhiiggii lakiin hadduu maka ka xidho isagoo ree maka ahayn waxa weyaan markaas waxaa laga rabaa inuu dhiiggii la yimaado waaya wa miluhumaa waxaa labadooda la ah oo mutamaticii iyo qaarinkii la ah fii wujuubi demi dhiga waajibitaankiisii man taraka waajiban min alwaajibaat qofkii waajib waajibaadkii xajka ka mid ka taga waxaa laga rabaa asna inuu dhiig bixiyo saan horeyba usoo xusnay dhiig inuu bixiyo ayaa laga rabaa maalan qofkii wuxuu ka tegey ramyu jamrat alcaqaba ayuu ka tegey oo ama wuxuu ka tegey ayaamu tashriiqi inuu saddexdii jamaraadka u tuurto ama musdelifo muusan baryin ama mina muusan baryin mid ka waajibaadka ayuu ka tegey ama dawaafulwadaaci uu ka tegey wuxuu ku soo kabayaa dhiig ayuu ku kabayaa fain cajaza can اdam qofkii haddii uu dhiiggii uu awoodi kari waayo fasiyaamu caشharaةi ayaamin toban cisho ayuu soomayaa ثalaaثaة fi اlxaj saddex wuxuu ku soomayaa xajka oo markuu saddex uu xaj ku soomayo waxaa laga wadaa maalmaha xajka inuu la yimaado oo ah tobanka dilxija wixii ka horeeya maalinta tobnaad ila maalinta tobnaad waa maalinta ciidda ajku soonku waa xaaraan wuxuu la imaan karaa maalinta lixaad ayuu soomayaa iyo maalinta toddobaad iyo maalinta sideedaad maalinta carafa xataa inuu soomo waa makruuh ila maalinta acmaasha la gudanaye marka lixaad iyo toddobaad iyo sideedaad ayuu soomayaa wa sabcatin idaa rajaca ilaa ahlihi toddobana wuxuu soomayaa markii uu reerkiisii ku laabto dhexda ku soomi mahayo markiiuu waddankiisii ku noqdo ayuu toddoba cisho soomaya saasay tobankii ku dhannaanaya tilka casharatun kaamila faslu waman jaawaza almiiqaat qofkii haddaba miiqaadkii tallaaba oo muriida linusuk asagoo nusuk doonaya wuxuu inuu xajiyo ama uu cumraysto asagoo doonaya miiqaadkiisii ka tallaabay la rabay inuu ka soo xidho xajkii ama cumradii aima wuu dembaabayaa haddii uu caamid yahay oo u qasday uusan hilmaansanayn caalimna uu yahay mukalafna uu yahay wuu dembaabayaa walazimahu awd inuu u laabto miiqaadka ayaa waaجib ku ah si oga soo xidho fain lam yacud haddaba haddii uusan soo noqonin qabla talabusihi inta uusan dhex gelin binusukin nusukii hadduusan isagoon acmaashii xajka ama acmaashii cumrada isagoon dhex gelin haddii uu soo laabto qofkii waxa weeyaan muuna soo laabanin oo acmaashii iska dhex galay waxa weeyaan dhiiggii ayaa ku waajibaya dhiig baa laga rabaa maadaama uu ka tegey waajib min waajibaat alixraam ama waajibaadkii xajka ama cumrada mid ka mida ka tegey waxaa laga rabaa inuu dhiig ku soo kabo sidoo kale haddii uu soo laabto markii acmaashii uu guda galay dawaafkii markuu bilaabay kadib ayuu soo laabto dhiiggii kama dhacayo maadaama uu camalkii guda galay waxa weyaan dhiiggii kama dhacayo waa uuna maadaama uu miiqaadkii uu tallaabay wsal اllah waslm ala nabina mxamed walxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin